بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaatan iyo toddobaad ee ka mida min kitaabi radd cala اljahmiya lilimaam اdarimi raxmat ullahi tacaala calayh waxaynu soo dhammaynay baabkii inoogu dambeeyey ee ku saabsanaa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo radd calaa aلطawaa'if اdaallati fiih wuxuu u gudbay baab kaleo asaguna aad iyo aad u culus marka shareecadeenna iyo diinteenna iyo iimaankeennaba la marahayo bal shareecadoo dhan baa ku dhisan sharaa'ic ulambiyaa oo dhan baa ku dhisan diintoo dhan baa ku dhisan haddii la anfiyo baabkaas oo ah ilaahay inuu kalaam iyo hadal leeyahay wax jirayaa ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduusan hadlayn hadalla uusan lahayn haddee diin la soo dejiyey iyo nabi loo waxyoon iyo rasuul la diri iyo malag la amri midna ma jiro marka baab aad iyo aad u weyn weeye laakiin ahlulbidac badan aysan ku baraarugin waxyaabaha ka dhalanaya markay laakiin asxaabu ulxadiid dareemeen ee qoraansadeenna qolyahaasi ahlulbidaca hadalkooda waxa ka dhalanaya ama uu keenayo ayaa waxay siiyeen xukumkii ay mudnaayeen oo in markaa laga saaro muslimiinta ah baabuliimaani bikalaami illaahi tabaaraka wa tacaala wuxuu baab yahay rumayn la rumeeyo ilaahay hadalkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay awood awoodu ku hadlo xilliguu doonana uu hadli karo axadkuu doonana uu la hadli karee makhluuqaadkiisa ka qaal abu saciidin اdarimi raxmat اllahi tacaalى calayh fallahu subxaanaه wa tacaala ilaahay almutakalimu awala waakhira ilaahay kii hadlo weeye horaan horaan iyo mxuu ahay gadaalba yacni azalan wa abadan buu u jeedaa macnaha ujeeda kaa un weeye weligeedna ilaahay subxaanaه wa tacaala uu hadli jiray weligeedna waa hadli doonaa weeye macnaha marka laga hadlahayo awood wuxuu leeya xilliguu doonana ku hadlo xilliguu doonana u aamuso axadkuu doonana uu la hadlo axadkuu doonana uu hadalka u diido lam yazal lahu lkalaamu sifatan wey kamuusan zuuli ilaahay subxaanahu wa tacaala hadal inuu leeyahay id laa mutakalima hayruhu walaa yazaal lahu lkalaamu id laa yabqa mutakalimun hayruh lam yazal lahu lkalaamu hadal ilaahay subxaanahu wa taala inuu ku tilmaamaya muusan ka ama hadalku alla kama zuulin id laa mutakalima hayrahu xilli uusan jirin axadan hadlaynin oo asaga aan ka ahayn axad hadlahay uusan jirin asaga ka ahayn yacni waa azalkii taas walaa yazaal lahu lkalaamu sifatu lkalaamna ilaahay ka zuuli inuu ku tilmaaman yahay id yabqa mutakalimun hayruhu xilli uusan hadhaynin axadan asaga ka ahayn oo hadli kara fayaquul markaa dambe abadiyada wuxuu odhan doonaa liman ilmulku lyowma boqortooyada maanta yay u ahaatay yaasa iskaleh ana ana almeliku anaa boqora ayna muluk lard boqorada adduunka sheegan jiray beembeanta awey waa maalinka aakhirahade falaa yunkiru kalaam allahi caza wajal hadalka ilaahay inuu rabi hadli karo ma inkirahayo ilaa man yuriidu ibطaala ma anzla allahu caza wajal nin uu doonahayo inuu buriyo ilaahay wuxuu soo dejiyey inuu buriyaba mooyeene axad kaloo inkiri kara ma jiro ilahay inuu kalaam iyo sifatulkalaam uu leehay laakiin ninkii raba inuu yidhaahdo ilaahay qur ma soo dejinin oo towraad ma soo dejinin oo injiil ma soo dejinin oo zabuur ma soo dejin oo suxuftii ambiyada kale lagu soo dejiyey waxba kama jiraan ninkii doonaya inuu dhaho ayaa si sarbeeba oodan fahmayn wuxuu ku odhanayaa ilaahay ma hadlo qur-aanku ma jiro haddaanku dhaho sidiisuba horay baad iga farxalan geed igu soo gaban mays laakiin waxaan ku le ilaahay subxaana wa tacaala ma hadlo maxaa yeele kalaamku bini aadan baa ku sifaysanaya makhluuqaad ilaahayna hawshaa ma shabaho waa ka hufan yahay ceebka saliin weeye baab kalean kula aadahayo salafku laakiin waxaad ku dacwoonaysa iyo nacnacdaada ma arkaane ama ma qiimaynayaane hadalkaada wuxuu keenaya kugu xukumeen wuxuu ihi imaamku wa kayfa yacjizu can ilkalaam hadal sideebuu uga cajisahayaa man callama alcibaad alkalaama allaha baray addoommada inay hadlaan awooddana siiyey kuna manaystay geliyeyna qudrada karsiiyeyna wa anطaqa alanaama uunkana ka hadalshiiy qaala allahu tabaaraka wa tacala fii kitaabi wakalama allahu muusa takliiman ilaahay baa nabiyulaahi muusa la hadlay la hadal fahaadaa naskan laa yaxtamilu ma xambaaran karo ma ka suurogeli karo mana xamili karo ta'wiilan fasir hayra nafsi اlkalaami hadalka qudhigiisa ka ahay la hadal buu ilaahay muuse la hadlay waxaan ka ahayn oo lagu fasiri karo aayaddaasi ma ay jirto saasuu imaamku leh abu jacfar annaxaas kitaabkiisa icraab alqur'aan markuu aayaddan marayo wuxuu yidhi takliiman buu ka wuxuu yidhi masdarun muakadun cafwan masdarun muakidun waa masdar adkaynaya caamilkiisi iyo ficilkiisi waajmaca annaxwiyuuna calaa annaka idaa akadta alficla bilmasdari lam yakun majaaza naxwiyiin waxay ku ijmaaceen haddaad masdarka ficilkiisa ku xoojiso oo weliba uu yahay muakid bilafdihi uu yahay majaaz maba noqon karo macno kale laguma amili laguma xambaari karo waxay kaloo isku raaceen naxwiyiintu wa annahu laa yajuusu fii qowli الshaaciri shaacirka hadalkiisi ma bannaana in lagu xambaaro uu yidhi imtala alxawdu wa qaala qaطni darkii baa buuxsamay wuxuuna yidhi biyahay wadaanta iga aayar wa qaala qaطni an yaquula inuu yidhahdo oma banana shaacirku wa qaala qawla qaطni waa been baad segtaa la dhihi hadduu yidhahdo shaacirku imtala wa qaala qawla qaطni waxaa la dhihi been baad sheegta shaaciro maxaa yeelay qowlkaada hore majaaz buu ahaa laakiin markaad xoojiso wa qaala qawlan waa maxay hadalkii dhabtahaa la yaqaanee masmuuca iyo xuruufta iyo adawaadka lahaa noqonaya darna ma abaalkaa meesha yaalla w ama dhoobada la dhoobay ama suurta weyn meesha la dhigay wey naxwigu marka uma banaano ama shaacirku inuu yidhaahdo imtala'a alxawdu wa qaala qatnii qawlan ma dhihi karo lanna qawlan hadduu ku adkeeyo qaalada hore ficilkay xoojinaysaa wuxuu noqonhayaa qowlkii xaqiiqiga ah wuxuuna ujeeday shaacirku bilisaan xaal darku markuu buuxsamo haddii meel biyaha laga shoomalaya waxaad moodaa inuu ku leeyahay inta aan ka dhibmahaye biyuhu ama la cabahay ama daadaha u yarkaadi wadaan kale hay celini yani macnahaad ka fahmaysa laakiin hadalkii caddaa ma noqon karo fakada lama qaala takliima wajaba an yakuuna kalaama calى اlxaqiiqati min alkalaam اladii yucqal waa naskii alimaam abu jacfar الnaxaas wa min udaba wاnuxaat weeyaan albaqdaadiyin waa la yaqaanaa kitaabkiisa icraab qur'aan ka fiiriye sidaas weeye marka sida imaamka uu kuu leeya daarimi haddee nin sahlan ma ahe saasuu ku yihi fahada laa yaxtamilu ta'wiila ay macnan hayra nafsi اlkalaam ay hayra xaqiiqati اlkalaam wa qaala subxaanaه wa tacala limuusa nabiy llaahi muusa rabbi wuxuu ku yidhi inii istafaytuka calى اnnaasi birisaalati wa bikalaami anaa kuu doortay dadka kaa doortay uunkana kuu doortay risaaladaydii dhambaalkay inaad qaaddo iyo wa bikalaami hadalkay inaad qaaddo ummadda gaadhsiiso waana naaskii xilligiisi joogay adduunko dhan inaysa ahaynbaa culammadu cadaynaya maxaa nusuusta kala diidaysa wa qaala allahu tacala ilah wuxuu yihi bikalaami baa meesha ku jirta hadalkaygii niman baa le ilaahay ma hadlin muusena hadal ilaahay ma maqal loomana dhiibin war haddee kitaabka qur-aanka maxaad ku samaynaysaa wax kalaad iska badaayi kitaabka qur-aanka waa dafirahayaan waana diidan yihiin mana rabaa inay ku dhahaan waa diidana waana dafirayna qaala tacaala ilahi wuxuu ihi waqad kaana fariiqu minhum koox ayaga ka mida ah waxay ahaayeen yasmacuuna kuwa maqla kalaamal hadalka ilaahay bay maqlahayeen uma yuxarifuuna markaasay weecinayaan ka leexinayaan meeshuu mudnaa iyo macnuhu tilmaamaya min bacdi maa caqaluuhu intay fahmeen kadib wahum yaclamuun ayagoo garanaya inay idab daran yihiin iyagoo og inay macnaha leexinayaan bay samayn jireen fariiqaasi ama daa'ifadii nabiyulaahi muusa raacday ee qowmkii wkhtaara musa qawma sabciina rajulan sabciinkii ka dhig ama qowmkii reer banu israil culummadooda taxriifiyey kitaabka ilahay towraad ka dhig ayb wa un daa'ifa min alyahuud min axbaari bani israa'iil aw min annasaara nin walba marka labadaa nabi u nasab sheegto kitaabkii towreed xarifay oo leexiyey ayaa soo gelay iyo maahe waa sabcuntii la doortay ee balaayada dhigtayba ee macnihii leexiyey waagii dambe bacdu ahlu tafsiir sidaasay leeyihin wax na soo caddaynaya toddobaatankaas ayagu inay leexiyaan nas ma jiro oo ku cad laakiin waa un la soo guriya kutub tafsiir ayb wa qaala tacaala ilah wuxu uhi yuriiduuna waxay doonayaan an yubadiluu kalaam allah reer miyigii intii duulaanka raaca laga waayey kii xudaybiye xudaybiye raaca laga waayey kadibna khaybar inay ka qayb galaan damcay oo hanaaimtii hawlihii ka ay ka qayb qaataan yaa ilahay wuxuu ka leeyahay yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah ay wacd allah ilaahay sooma yaboohin muslimiinay tan haddaad ku qadeen ood xudaybi waxba ka weyn ama aad dhibsateen mid kalea ilahay idiin ballanqaaday inaad muxuu gacanta ka buuxsataan ood gobonnimo ku geerartaan oo libin aad ku gaardidaan oo soo socota fatxi qariib ah oo khaybar ah kiibay markaa raceen reer miyigii inay usuxulduubaan oy ka qayb galaan ilahna wuxuu u ballanqaaday hawshaasi reer xudaybiy marka waa tbdiil kalaam اlah ay lwacd الlah yuriiduuna an yubadiluu kalaam الlah wadaadana bay ka dhigaan dhib mal ayb idan waxaa naga khuseeya hadalkii ilaahay inay xarifaan waxaa kaloo kaa khuseeya erayga macnihiisa haddii la leexiye lafdigiisa oo taagan waa tabdiil i shar hadalka haddii la leexiye macnihiisa oo aayadiio sideedii ah oo quruxsan oo dhunkanaysoood akrinayso salaatuleilka aad ku tukanaysa aad si khaldan u fasirto waa maxay fii curfi shaaric waa tabdiil likitaab اllah waa tabdiil likalaam اllah ayb aayaddaa ku tustay yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxba iyagu hadda aayadda ma leexin laakiin macnahay sheegtay bay isku dayeen inay garab maraan aayaddu maxay sheegtay hawshaa waxaa iskala layidhi reer xudaybiyo anagun waan ku jiraa haddaad tahay lan waxay yidhaahdeen waxaad taxsuduunana waad naxasdaysaan ma idinsee bal kaanuu laa yafqahuuna ilaa qaliilan baa lay marka waxaa wey xasd baad doonaysaan wabaa noo ruxaan kala qayb qaadano kala qayb qaadadkiina waa maxay waa tabdiil likalaam illah lan macnihii aayadda ku jiray baad ilin leexiseen wa qaala tacaala rabbi wuxuu lahum اlbushra fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira laa tabdiila likalimaat اllah wadalika huwa اlfawz اlcaظiim laa tabdiila likalimaat اllah bedelid ma jirto kelimaadka ilaahay kelimaadkaas iyo kalaam ullahi howlahaasoo dhan buu sheeku ka hadlaya qur-aankuna tusaaya nimanna waxayba la taagan yihin islaam sheeganaya wax muxuu ahaaye kalaam ilaahaya iyo hadal ilaahaya midnaba ma jiro wa qaala tacaala watamat kalimaatu rabbika rabbigaa kelimadiisibaa asaxday oo sugnaatay ama dhammaystirantay sidqan fima ahbara wacadlan fima xakam ayadoo ah ilaahay wuxuu sheegay run uu ku sheegay wuxuu xukumayna uu gar ku joogo ilaahay subxana xukumkiisuna waa gar hadalkiisuna waa dhab iyo run laa mubadila likalimaatihi ilaahay wax bedeli kara axkaamtiisa iyo hadalkiisa midna ma jiro qaala tacaala ilah wuxuu uhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii nabi alla uu magan ku bido oo magan ku weydiisto mid gaalada ka mida ah, magangeli ilaa uu maqlo kalaamka ilaahay xataa yasmaca kalaam allah qaariga iyo taaliga akhrinhaya wuxuu akhrinaya waa hadal ilaahay wuxuu ruuxu maqlahayana waa hadal ilaahay subxaanahu wa tacaala amaa sawdku waa sawt اlqaari waxa maqruuee la akrinhayana waa kalaam اlbaari subxaanaه wa tacaala marka saasay kala tahay nimankan waxay ku dhaheen maxay ku leeyihiin abadan waxa la akrinhayo iyo waxaad maqashay kulli waa maxay waa kalaam makhluuq khalqi min alkhalaa'iq baad maqashay hada waa maxay waa cinda almuctazila اljahmiya cinda alkulaabiya waxaad maqashay waa xikaaya can kalaam اlbaari aw xikaaya likalaam اlbaari kulligood isagaa dhaama abu maxamed mxuu ahaa cabdullahi bn ibn kulaab ayaa dhaamay xikaayadu maay waa maxay waa inaad jisho ama aad matasho hadal ruux yidhi ruux baa hadal yidhi hadalkiisi baa damci inaad ku soo celiso marka maxaan leenahay waa xikaayo leanna hadalkii qudhigiisi baad keeni kartaa ama waad dhowayn kartaa xikaayadaa ka fiican cibaarada laakiin iyadna waa gaalnimo kale ayb hadal ilaahay baa la jilayaa ama la matalayaa waxaad maqlaysaan hadalka ilaahay qudhigiisi ma aha unbay kuleeyiin kullaabiyo gaalnimo meel dhacda iska dheh ashaacira kuu timi maxay ku yidhahdeen waa cibaara cibaaradu waa maxay in aad ruuxan waxaad ka fahanto intaad saa u fiiriso kolley hebel waxaan kuleeyahay wuu gaajaysan yahay raashin ha la siiyo cibaaradu waa ma xuruufta adaa iska leh weedha adaa iskale adaa ku ijtihaadhaya eray ruuxu yidhi ood jalayso ama aad matalayso ma aha ee waa maxay adaa cabiraya adaa odorosaya adaa qiyaasaya waxay ku yidhaha ilaahay subxaanahu wa tacaala ma hadli karo ciyaadan billaah ilaahay ma hadli karo laakiin wixii ilaahay naftiisa ku jiray ee rabbi maaganaa ayaa jibriil fahmay ama subanuhu fahmayo markaasuu ka turjumay bal aafada e oo haddii jibriil la hadli karo rasuulkuna hadli karo ama malagka la hadli karo maxaa ilaahda ka hor istaaga yaa u diidan صifaة اlkalaam ma sifa sifatu kamaal ba mise waa naqsi ma shay wanaag ruuxu inuu hadli karo axadku hadli karo oo awood hadal leeyahay oo wuxuu doona cabiri karo wuxuu diidan yahay ka hadli karo miyaa wanaagsan mise in dhib lagaa siiyo afka sharoota lagaa saaro oo waxaa ma rabtaa alla kacdo saa ma ku yeelaan maxaad leedahay war wadaadku maxaa ku dhacaad leedihiin see wax ka yahay idan sidaas weeyay reeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabayaa sheegahaya isbitaallaha weliba ma ku booqato ruux muslim oo dhiban oo xanuunsan on hadalka laga xidha markaad kor istaagto indhaha kaala hadlahayo duu ku gartana ilmaynayo ku salaamahay aan hadli karin ilaahay suuradaasay ku shabaheen ashaaciriya kullaabiyi mucsilada dhaanta gaalnimadu way kala subxaanlaysatahay soomaali waxay tiraa naaruhu way kala subxaanlaystaan ayagaa kala darana kuwa waxayba leeyihin mucsiladu waa hadal ilaahay uu abuuray ka bayt wa naaqat illaah makhluuq ah oo muusa shajaradii wuxuu ka maqlay hadal ilaahay meesha ku abuuray buu maqlay wuxuu maqleen waa maxay waa kalaamullahi xaqiiqatan bay ku leeyahin muctasilo laakiin waa makhluuq hadee hadal meel lagu abuuray see loo maqlay awoodda rabbi baa iskale ku leeyihin ayagaaba dhaamaba ayb inkastoo haddee ay akhdaa kale ku jiraan iyo balaayo kale haddana siba sibay dhaantaa aafadooda waa warkaas qaala subxaanahu wa tacaala walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin weedhaadnada waxay u hormartay iyo qadahanagii qadarkaanaga wanaagsan addoommahadannada aanu diray kalimatuna kalaam allah kalimaat illah imuusa takliiman wa qaala tacaala fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin aadam rabbigu wuxuu kula kulmay weedho qiimo badan qaala cubayd bn cumayr alleyfi wuxuu yidhi fii tafsiiriha aayadda markuu fasirahay qaal wuxuu ihi qaala aadamu lirabbihi aadam baa rabbigi wuxuu ku yidhi wadakara wuxuu sheegay khaiatahu gafkii nabiyulaahi aadam uu geedka cunay ducadii ilaahay kula kulmayna waatay rabbi a shayun katabtahu calaya qabla an takhluqanii ilaahu geedka aan cunay ee jannada aan kaga baxay mashay aad ogaydoo qadaraa ood ogayd miyaa intaadan abuurin ka hor mise am shayun ibtadactum mise hawl anigu aan bilowday oon unkamay oon asaasay oon laga warqabin meella aan ku qorayn qadar iyo qadana usan ku dhicin faqaala subxaanahu wa tacala wuxuu bal shay-un katabtuhu waa shay aan qadaray calayka dushaada qabla an akhluqaka intaanaan ku abuurin ka hor qaala wuxuu uhi katabtahu calay allow saad iigu qadarta hawsha inaan ku dhaco fakfirhu li allow haddana ii dhaaf waa ka toobadkeenhayaa qaala wuxuu yihi cubayd ibnu cumayr allayثi fahaؤulaaءi اlkalimaat alatii qaala allahu fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimaatin kelimaadka la sheegay waa hawshaas uu aadam toobad keenay ilaahayna uu tuugay asagoo hormarsaday arar ah ilaahu shaygan waa qadara waadna ogeydi anna waa ku bariiqday alla ii dhaaf horaanba saad u qadartay marka jamaca min aslf baana tafsiirka adugu mara waana sida loo badan yahay wadaadana waxay dhahaan maya kelimaadku rabbi kula kulmay rabbanaa inana dalamna anfusana wain lam tagfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin weeye labada adugu tafsiir baa loo badan yahay wadaadana adkaar kaleba sheegaan kan dambe kan hore sheekhu sheegay buu rabaa inuu isnaadiyaha de ila mucalaq buu ahaay xadaanaahu waxaa noo tabiyey maxamed kaiir alcabdiy qaala anba'na sufyaan yani thawriya can cabdاlcaزiiz bni rufaycin qaala xadaanii man samica cubayd bna cumayrin yaquuluhu asagoo odhanaya ayb marka aarku wuxuu ku dul wareegaa laba wadaad sufyaan aلthawri iyo mumal ibn ismaaciil muamal ibnu ismaaciil iyo sufyaan athawri baa wariya sufyaan athawri hadda waxaa ka warinay od ujeedaan maxamed kaiir alcabdi oo shaykhu mualif ah waxaa mutaabaceeya wakiic baa ku mutaabaceeyey fi riwaayati can اthawri cinda alfiryaabi kitaab اlqadr ibn jariir aلطabri fi tafsiir اlaaya abushaykh fi اlcadama toban kun boqol iyo toban ibnu baa fi libana kun saddex boqol toban iyo ko iyo kun saddex